bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin xukmu isnaadi اlmudaarici lidamiir waxaan ku dhex jirnaa ficilkii ajwafka ahay alficl almuctal aan weliba kusii jirnay saalim waa soo saxiix waa soo dhamaynay muctalkiian waxaan ka bilownay muctal faa waa soo dhamaynay muctalal cayn oo ajwaf ah oo loo yaqaanaan hadda ku jirnaa marka ficilkii maadiyaan soo dhammaynay hadda waxaan leenahay xukmu isnaadi lmudaarici mudaarica oo loo tiiriyey xukumkiisay meeshaan baab u tahay lidamiir markaasaa wuxuu iri musanifka idaa usnida almudaaricu mudaarici haddii loo tiiriyo oo min alwaj ajwafi ahay oo macnaha caynta ka jiranay ila damiir haddii loo tiiriyo asaakini ee reebnaa damiir saakin ah ixtiraaza can damiir اlmutaxarik ka alif اlithnayni wa waaw اljamaacati aw yaai اlmuanath اlmukhaadaba saddexdaama ficilka mudaaric way galaan haddii saddexdan mid kamid a saddexdoodan way reeban yihiin waaw ljamaaca wuu reeban yahay alif اlithnain waa reebanta ya muanatha lam tuxdaf caynuhu cayntii oo ajwafkii lagama gooyo walow kaana majzuuman aw mansuuman ba ha ahaado naxw yakhaafaani walan yakhaafaa walam yakhaafaa hadde asigoo marfuuca yakhaafaani waay alifaa ku jirta marka ficilkii yakhaafu ou ahay alif i nuuna gadaal lagaga daray oo calaamatu tathniya a waxba lagama goynin laakiin fatxadii qabla اalif daruuri waa yakhaafaani ficlu mudaaric marfuuc bithubuuti nuun ayadoo marfuuca walan yakhaafaa iyadoo mansuub eh, walam yakhaafa iyadoo majzuum ah alfarqu bayna almansuub almajzuum waxa weyaan adawaatu aljasmi waanasbi haddii adawaatu nasbi oo tobanka mid kamida ah ay gasho waa mansuuba laleeyahy haddii adawaatu ljasmi oo sideed iyo tobanka ahaa ama afar iyo tobanka ah mid kamida ay gashana majzuuma laleeyahy ayib marka eh, waqisil waaw alyaa cala alif haddii yakhaafaani lagu yidhah hadii yakhaafuuna waa lamid dumarkii oo gabadhii takhaafiina a laleeyahay markii mansuub tahay lan yakhaafuu walan takhaafii walam yakhaafuu walam yakhaafii alaleeyahy asagaa looga qiyaas qaadan karaa wa biitisaali اlficli biha bihadihi damaa'ir ou la xiriirsado yakuunu min amhilati اkhamsa haddii ficilkii mudaaric ay gadaashiisa aakhirkiisa kala xiriirsata alif اlithnain aw waaw ljamaca aw yaa muanath mukhaadaba wuxuu noqonaa amhilaة اkhamsa ayib wa yucrabu binuuni hubuutan wa xadfan marka nuuna lagu craabaa aakhirkiisi lama fiirinay marka waxaan ogaanay ficil mudaaric oo ajwaf ah haddii damiir saakin ah ou la xariishado hadda fiir yakhaafaani alifta yakhaafaani waa waana saakin macnaha damiir mutaxarig ma ah marka damiir almutaxarig ficil mudaaric inuusan gelayn maa cadaa nuun niswa waa la ogyahay marka nuun niswa waa kana wa idaa usnida alficlu lmudaaricu haddii ficilkii mudaaric loo tiiriyo oo min alajwafi ahaa ilaa nuuni niswa haddii loo tiiriyo xudifat caynuhu baa la goynayaa litakhalusi baa loo goynayaa min iltiqaa'i saakinayni fii xaalatay alrafci waaljasmi laakiin xaalat nasbi maya in kaana mima yajibu fihi liclaal haddii ficilka la cileeyo waa haddii ficilkii aan la cilayno sidii xaawala iyo wixii lamid ah kuma jiraan sawaaءun kaana marfuucan aw mansuuban aw majzuuman naxwu qowlika annisaau yaqulna walam yaqulna walam yaqulna hadda fiiri ficilkan qaala ah waa ficil yaquulu dheh horta intaa qaala maadi waa kasoo baxnay yaquulu waay ficilkaas yaquulu ah waa ficil mudaaric oo ajwaf ah yuu ah yaquulu marka nuunu niswa laxariiri yaquulna ay imaanay liannahu ficilka aakhirkiisa markiu keligiisa yaquulu waa iska godnay markii nuunu niswa lala xariiriyey yaa waxaa laasim noqday maa qabla nuuni niswa in ficilkii la reebo liannahu mabniyun cala sukuun litisaal binuun niswa laleeyahay ayib iltiqaau saakinayna dhacay yaquulna markaasaa layidhi waawgii hala gooyo waawdi waa taasa xudifat caynuhu oo waawdi ah yaa la gooye markaasaa layidhi yaqulna yaqulna ficlu mudaaric mabniun cala sukuun litisaal binuun nis nunis faacilay noqonaysa ayib waa asigoo markaa e, marfuuca marka marfuuc iltiqaau saakinayna imaanay waxaan ku darnaa mida oo majzuumka hormari walam yaqulna dheh fiiri walam yaquulna ay ahayd awalkeedii horo waawdi iltiqaai saakinina loo gooyo walam yaqulna laakiin walan yaqu walan yaquula na yay ahaan laheed haddii ficilka uu mansuub yahay ficilka markuu mansuub yahay aakhirkiisa ma reebsano lan yaquula na ay ahaan laheyd lan yaquula na marka waxaa laleeyahay ficilki aakhirkiisa waxaa loo reebaa laamta lan yaquu asna iltiqaau saakiniin waa leeyahay kulligood waxaa fi xaalati rafci kuma gaar ah waxa weeyaan litakhalus min iltiqaai saakiniin lannu fi xaalati nasbi xataa ficilki haddii nuuni niswa la xiriirsato mabni buu isu bedelaya oo laamti waa la reeba waawgan horey u reebneed marka ficil mudaaric oo ajwaf ah oo waxaan ogaanay alif اlithnain waaw ljamaca ya lmuanath mukhaadaba ay la xiriirto waxaan ogaanoo kale ficil mudaaric oo ajwaf ah oo nuuni niswa ay la xiriirsata iyadana caynti waa la goynaya liiltiqaa'i saakinayn markaasaa waxaan idhi malxuuda alamru min alajwafi fi itisaali الdamaa'iri kalmudaarici اlmajzuumi fi jamiici axkaamihi liannahu farcu minhu wa maxmuulu calayhi in lagu celceliyaba ma ah haddii liannahu haddaan maadiga ogaana oo maa mudaarica ogaana amarkaa la suida marka adigu le amarka in laga hadhadla maba u baahnabo oo waxaa lagu leeyahay ficilka oo ajwafka ah haddii amar laga dhigo wuxuu la mid yahay ficil mudaaric axkaamtiisi oo yaa lmudaarac xarf xuruuf lmudaaraca laga gooye oo fataquulu marka fi lajwafi اlmusnadi ilى alif اlithnayni aw waaw اljamaaca aw yaa muanath mukhaataba waxaad leedahay quulaa fiiri sidii ood lam yaquulaa u dhihi lahayd yaad yaquulaa aad u leedahay quulaa ficil amr mabniin calى xadfi nuun wاlalifu faacil wa quuluu wa quuli wa fi lmusnadi ilaa nuuni niswana waxaad leedahay naxw qulna quulna ay ahayd iltiqaau saakinina loo gaday si mudaarici qulna aad u leedahay qulna amarkiina leedahay wa qulna qowla macruufa waatuu ilaahay jala jalaaluhu una yiri marka ficilkii oo maxaan ku idhaahdaa ajwafka ahaa meeshaasaan ku dhammaynay wa naaqisu aan galna markaan ficilka markuu naaqis yahay naaqis maxaa lagala jeedaa maa kaanat laamuhu xarfa cilatin arka waaba gaaban yahay marka waxaa lagaa rabaa maalin kasta kitaabkan kuma hor aalayo waxaa lagaaga baahan yahay inaad eh, wax kasta tacriifkooda ka ajwaf markii la yiraahdo inaad hore tacriifkiisa ka sheega naaqis markii la yirahdo tacriifkiisa markii eh, mithaal la yiraahdo markii lafiif la yirahdo inaad hore ka garanaysa ayib wa marka naaqis maa kaanad laamu xarfa cilatin ficilka laamtiisoo xarafka ugu dambeeya ah oo xarf min xuruufi cila noqday ama waaw ama alif ama ya kaasaa laga hadlaya wa takuunu laamu waawanay noqon kartaa naxw radya wa sarwa wa rakhwa radya iyo wa sarwa iyo wa rakhwa waa afcaal oo thulaathi ah oo muctala laami bilwaawi ah oo naaqis lagu magacaabo radya waxay hadaya ay u taala liannahu ficilkeeda facila maahina ficilka laamu ku jiran yahay daliilkiisa aridwaan a laleeyahay masdarka marka asalkeeda waxay ahayd radiwa ay ahayd radi radiwa ayib iyadoo sidaas ah aa la yiri waaw oy kasra ka horeyso in lagu dhawaaqo waa dhib badan tahay waawdiya waxaa loo bedelay ya-a loo bedelay limunaasabati اlkasra radiya saasay noqotay wailaa min aridwaan waaw bay ka timid sarwa waa facula maadaama caynta ay godan tahay waawdu waa la keeni karaa rakhwa waa lamid aw yaa-anay laamti noqon kartaa naxwu raqiya wa zakiya wa cayiya hadda fiiri raqiya waa ficil oo thulaathi a muctalaami bilyaa ah marka waxa weeyaan sideeda loo dhaafay zakiya waa lamid taskiyay ka timid ya caya ayadana waxa weyaan qofkii markuu wixii cadayn karin nin ou carab culus markuu yahay caya la yihahda walaa takunu alifan laamti alif ma noqon karto ilaa munqalibatan can waawin waaw alif asale maba jirtaan hore u niri in lagu soo celceliya mabaahayn naxwu daca wagaza aw yaain naxwu rama wa kafaa fiiri alifka aakhirka waa geli kartaa laakiin alif asal ku ah meesha ma jirto asalkeeda waa inay ka timaadaa ama ya ama waaw hadda dacaa asalkeeda waa waaw waa daca waa ay ahayd taxaraka xarfulcinta wanfataxa man qablah faqulibat ilwaaw alifan ghaza waxaa kugu daliila yadcuu yagzuu a laleeyahay waawdi marka intaasa ka imaa ama dacwa iyo ghazwa yaأdina sidaas rama asalkeeda ramaya ay ahayd تxark xarفlint fatax maa qablahu faqulibat اlyaau alifا rama walidaalika ya-a loo dhigaya wakafaa kifaaya yakfi alaleeyahay ficilkaas fiira mudaarica ya u keenaya ayib marka hadda way noqon kartaa waay yani laamti waa way noqon kartaa laamti ya way noqon kartaa alif laakiin ma noqon karto ilaa an takuuna munqaliba ima can waawin wa ima can yaa waqad tanqalibu lyaa waaw yaaan waxaa laleeyahy waawgii inuu isu badashaa dhigi karta ya linkisaari maa qablahaa naxw radya wa shaqiya fiiri shaqiya yashqu yashqa a laleeyahay min ashiqaawa radya min aridwan marka aliftaas asalkeeda radiwa io shaqiwa ay ahayd sidii hore aan kugu soo sharxay waqad tanqalibu lyaau waawan inay yadina waaw loo gidiyo cagsi ay timaadaimaami maa qablaha naxw nahwa nahwa waatan hore nagu soo martay muqadimat alkitaab qofkii baa caqli yeeshtay nahwa asalkeeda nahwiya ay ahayd markaasaa waxaa cuslaatay ya oo dama ay ka horeyso walaysa fi اlcarabiyati min hada الnowc siwa hadi اlkalima ma jirto ficil muctal allaami bilwaawi bilyaa oo maa qablihiisa uu madmuum yahay ilaa ficilkan maahayn intaas waa hordhac weeyaan hadda sarfigii aan ka hadlayna kuma jirto marka axkaamti waa tana xukmu maadiihi bacda itisaali damaa'ir ficilka naaqiska ah oo laamta ka jiran haddii damaa'irti la xiriirsato xukumkeedaa lagu cadaynaya idaa usnida alficlu naaqisu ila damaa'ir haddii loo xariiriyo marka aan dhahno xukmu maadi maadiihi bacda itisaali damaa'ir horta maadigan ka bilown idaa usnida alficlu naaqisu ay maadi ila damiiri saakini damiirka saakinka ahaa oo alif iyo ya iyo nuun iyo maxaan ku irahdaa iyo iyo waaw ahay fa in kaana damiiru alif alithnayn haddii uu yahay baqiya calaa xaalihi ida kaana alficlu muctala bilwaawi aw lyaa fiiri damiirka faacilka ficilka u noqda waa alif اثnain ficilkana waa inuu ku jiran yahay waaw ama ya waaw iyo yada ficilkaa ku jiran alif اثnainna waa faacilkee noqoto musnad ilayhi waa marka wax laga gooy maayo kii saxiixou lamid yahay taquulu saruwa wa radiya aad leedahay radiya ay ahayd alifu tathniya ficilkii maadi ku dar radiya sarwa uu ficilka ahay alifki ku dar sarwa ficil maadi ayaa laleeyahay aliftaas iyo alifta oo radiya ku jirtane waxa weeyaan wa waa faacilkii sarwa ficil maadi mibni cala alfatxi walalifu faacil radiyana waa lamid marka ficilkii hadda saruwa iyo radya waa labadii ficil oo midna ayaa u dambeysay midna waaw inkastoo radya ya-deeda ay ka timida waaw asalkeeda ka timid wa in kaanat laamuhu alifan haddii laamti alif noqoto qulibat yaa-an ficilkii oo naaqiska ah oo laamta ka jiranay yaa waxa weeyaan laamtiis yaa waxay noqotay alif marka alif iyo alif الاثnain isma qabtaan لannahu alif اثnain waa saakin aliftii ficilka ku dhamaadayna waa saakin sida looga baxaya qulibat alif الficli yaaan fi ma cadaa athulaathiya ficilka hadduu thulaathi yahay waa noo imaan doonaa laakiin ficilki hadduu yahay maa zaada cala thulaathi oo rubaaci khumaasi sudaasi hadduu noqdo oo laamtan alif ay ka gasho alifna uu faacil u noqdo intaasaa la rabaa marka waxaa lagu leeyahay ficilki aliftiis yaa loo bedela naxwu acطayaa wanaadayaa wanaajayaa wastadcayaa aa la leeyahay liannahu ficilka acطaa buu ahay waa ficil rubaaci ah alif اlithnayni baa lala xariiriya oo ficil maadi gashay marka aliftii acطaa ku jirta yaa u bedel aliftii kaloo faacil kusu marka acطayaa acطayaa ficlu maadi mabni cala اfatxi wاlalifu faacil wاlbaqi waa lamid bisarfi الnadari can asli اlalifi aliftaas asalkeeda waxa kasoo jeeda lama fiirinayo waawan kaanat aw yaaan hadduuba ficilka thulaathi ka gudbo ou muctal bilalif noqdo faacilkan alif uu u noqdo aliftaas yaa la isaga bedela walow asalkeeda waaw haka timaada ya haka timaada dhib ma laha ayib taas waxa weeyaan waa ficilyaasha aan soo miithaalin alifu الاثnain aan ka soo baxnay hadda ficilki wa turadu اlalifu inte weli waa noo socotaa wa turadu اlalifu ilaa asliha fi اthulaatثiyi haddii ficilkii loo tiiriya alifu الاثnain ficilkiina ou yahay muctalan bilwaawi aw ilyaa hulaathina u yowsan afar ka badnayn intaasaa la rabaa marka in kulansato wa turadu lalifu ilaa aslihaa fi thulaathiyi naxwu khazawaa wa dacawaa wa ramayaa wa baqayaa liannahaa afcaashan oo aan soo sheegnay min alghaswi waاdacwati waاramyi walbaqyi nacam marka fiiri hadda ghazaa ay ahayd waa ficil thulaathia oo muctala eh, laami bilwaawi ah hazaa inay alifta hazaa yagzuu waaway ka soo jeedaa markaasaa lagu leeyahay aliftaas ayida ah waaw u badel leesh waxaa le liana aslahaa waaway ka timiday marka hazawa hazawa ficlun maadi mabni calfad walalifu faaci wa dacawaa waa lamid ramayaa wa bagayaane waa ficilkii oo muctalalaami bilyaa ahay oo alif loo bedelay yadi oo ramaa layidhi asalkeeda ramaya ay ahayd markii ramaa iyadoo ah alifulithnain lala xariiriyey markaasaa lagu yihi alifta hore yaa u bedel laba alif oo isla reeban isma qabtaan ramayaa wa bagayaa liannaha min alghazwi saaswa hadda waan ka soo baxnay marka alifulithnain ficil maadi oo naaqis ah oo alif اlithnain ou faacil u noqday waa ka soo baxnay ayb w in kaana damir wa in kaana damiiru waaw ljamaaca haddou noqdo markaan ficilki waa muctal waxaa musnad u yahay oo faacil u noqdayna waaw ljamaaca xudifad laamu lficli ficilka laamtiisa waa la gooya waawan kaanat aw yaaan aw alifan xuruuf lciladi waa la wada jaraya marka waxaa isku soo harayo waawdii oo faacilkaho jamaacati dhukuur tusinaysay iyo oo laba xaraf ka hartaa laysku rakibaya ayb wa baqiya alxarfu wuxuu ku baaqi noqonaya aladii xarafka qabla alif almaxduufa maftuuxan uu ahaanayaa lidalaalati calaa ana almaxduufa alifun inuu yahay ayb haddii ficilka muctal bilalif hore u ahay oo waawul jamaaca faacil loogaga dhigo alifti waa la goynayaa ayib laakiin waaw baa lala xariirinaya waawga waxa ka horeya lama godayo waxaa loo baaqi yeelayaa fatxa fatxadaasoo looga gol leeyahay inay ku tusiso alifta meesha ka go-an naxw actaw wاstadcow wanaadow wagazow waramow wabagow qaala tacaala wanaadow yaa maaliku waاstakshow thiyaabahum hal mithaal haddaan kuu fasira kulli waa kugu filan yahay acطaa buu ahay ficilkan waa ficil oo rubaaci ah muctala laami bilalif ah hamzada horaa ziyaada ah acطaa iyadoo ah oo alifteeda ay reeban tahay yaa waawljamaaca looga dhigay faacil waawljamaaca waa reeban tahay aliftin waa reeban tahay alifti waa la gooy alifti markii la gooyey waxaa la yidhi wax kale yaan la bedelin oo dacdii alifti ka horeysay oo awal fatxane fatxada saarneed hideeda ha loo dhaafo oo actow ha la yidhaaho actuu aan la dhihin oo la dhihin waawdan waxay u baahan tahay damo ayada ka horeyso yaan la dhihin oo marka aan dacda la godin waxaa laleeyahay sax waawdii damay u baahan tahay aliftii oo la gooyne wax tusi ay u baahan yihiin markaasaan leeyahay labadii haddii waawdi ayada daraaddeed alifkii loo gooyey haddana ficilkii wixii soo haray haddana daraaddeed yaan loo godin marka waawdi midaa la sii oo xadful alifi ah aliftii la gooyne xaq baa loo baaqi yeelay oo fatxada la baaqi yeelay wa actow istadcow wanaadow saasaa laleeyahay sidaasa wanaadow yaa maaliku yaa ilaahay u yiri wastakshaw alii istakshaa uu ahay ficilka muctal bilalif buu ahay ayib marka ficilkii haddii uu muctal noqdo bilalif ou yahay faacilkiisana waaw ou noqdo waan soo dhaafnay waxaa noo hartay haddii ficilkii muctal bilwaaw am bilyaa uu yahay faacilkiisana waawljamcu mudakar saalim ou yahay maxaa la samaynaa waa kana wayakuunu alxarfu waxuu noqonayaa aladii xarafkuu qabla alwaawi madmuuman mid la goday fii maa cadaa daalika haddiiba ficilka alif uusan ku jiranayn ee waaw ku jiran yahay ama ya uu ku jiran yahay waa la goynaa waawdaas oo ugu dambayso laakiin ficilkii waa la godaya aakhirkiisi naxu saruu waradu hadda firis saruwa yuu ahaa radiya oo raduwa ka timid radiyawa ka timidna waa joogta markaasaa la yidhi saruwa waawgii ugu dambeeyey ficilka muctal bil waaw waawgii ugu dambeeyey iyo waawgii waxaa kulmay jamcu mudakara e saalim oo watay markaasaa la yidhi waawdii ficilka ugu dambeeyey hala gooyo waa la jaray markaasaa la yidhi wixii ficilkii ka haray aakhirkiisa ha la godo lianna godniintaas waxay tusinay marna waawdan oo faacilkee munaasib way u tahay midda labaad waawdii la goyna way ku tusinaysaa waa ka radu raduu ayadana raduu ayadana waxaa weeyaan waawdeedii ugu dambeeye waa la gooyey oo radiya ya-di isu bedelay waawdii jamcu dikrsaalima lasoo reebay oo faacilka ahayd ficilkiina waa la goday markaa godaalkaas marka laba shaqo buu leeyahay maratan huwa munaasibu liwaawi اljamaaca wa maratan munaasibu alif lilwaawi alati qad xudifat wabaqu qaala tacaala radia allaahu canhum waraduu canhu waraduu alayiri waradow lama dhihin sidii kii hore sacow oo kale lama dhihin wa qowluhu tacaala baa ka mid ah, fanasuu xada mimaa dukiruu fanasuu raduu saruu ay lamid tahay ayb taasna waxa weeyaan eh, marka farqi ma laha hadduu ficilki muctalan bilyaa uu yahay iyo hadduu muctalan bilwaawi uu yahay waa isku mid mathalan ramuu a laleeyahay haddii rama ramow ficilkoo ya ku jirma raduu oo kale radya buu ahay saasaa loo jeeda wa idaa usnida almaadi annaaqis maadigii naaqiska hadii loo tiiriyo ila damiiri lmutaxariki damiir mutaxarig ah loo tiiriyo damiir mutaxarig e eh, in badanana soo maray waa todobadii ama waa sideedii fa in kaanat laamuhu waawan ow yaaan salimataa fiiri ficilki waxaa loo tiiriyey damiir mutaxarig ah macnaha ta shaqlan io nuuni nis waa loo jeedaa intaas marka kala qaad ficilkii inuu waaw ku jiran yahay iyo ya iyo inuu alif ku jiran yahay kala bix hadduu waaw iyo yaa ku jiran yahay waxba lagama jaraayo damiirka baa lala xariirinaya waxaad leedahay saruutu wa raditu raditu hadda saruutu ficilkaas aad looma isticmaalo walidaalika qariib waa nudqigiisuu nala yahay laakiin radiitu fiiri radiya u ahay ficilkan aakhirkiisa ya baatiilay taa uu faaciloo mutaxarig a la xariirsatay ficilka aakhirkiisi un baa la reebay litisaali bidamiir rafci lmutaxarik raditu rasarutu ay noqotay wa in kaanat ilaamu alifan markaan ficilkii muctalan bilalif ou noqday waxaana faacil u noqday damiir mutaxarik ah qulibat ay ilalifu yaaan fii maa zaada cala athalaathati hadduu ficilka saddex ka badan yahay alifna uu ku jiran yahay aliftaas ayada a ya baa la isugu bedelaa bisarfi nadari ayadoo aan loo fiirinayn can asliha ayadoon asalkiiba loo fiirinaynin naxwu acطaytu wاstadcaytu fiir acطىa ficil rubaaci istadcaa ficil khumaas sudaasi ah marka acطىa alifteedii ya aan u bedelnay markaasaan damiirkii la xariirin acطay ficil maadi mabni calى sukuun wa taa u faacil baa laleeyahay taa waa iska muuqata hadduu ficilka thulaathi ka badan yahay wa turaddu ilaa aslihaa fi thulaathiyi haddii ay ficilka thulaathi u noqday haddana waa muctal bilalif marka maxaa la samaynaa aliftaas wixii asl lannu alif asal ma jirtaan niri imaa waaw imaa yaci ka timiday naxwu ghazawtu wa dacawtu wa ramaytu wa bagaytu marka fiiri ghazaa muctal bilalif iyuu ahay aakhirkiisa alifa yaalay daca rama bagaa alifa aakhirkooda yiilay markaasaa laleeyahay haddii taa ulfaacil la xiriirsato ta'daas awgeed aliftii leanno isma qabtaan dacaatu ay noqon lahayd markaasaa laleeyahay aliftan asalkeeda ha loo celiyo marka khazaa alifteeda waa isweydiinayna intay ka timid alifti u dambayso waaw lidaliili mudaaric yaqzuu ama lidaliil masdari ay maxaan ku irahdaa ghazwa markaa ghazowtu dacawtu ramaana intay ka timid alifteeda ya ramaytu bagaytu saasaa laleeyahay ayib markaasaan iri waida اtasala bihi taau taأniith fain kaanat ilaamu waawan aw yaaan baqiyataa wanfataxataa waida اtasala bihi taau taأniith taau taأniith damiir ma ah laakiin waa taau taaniith liannuu damiirka faacil isim waay taau taaniithna xaraf waay fa in kaanat ilaamu waawan ow yaaan baqiyata ficilkii muctalan bilwaawi aw ilyaa buu noqday taau taaniithaana aakhirka kala xariirsatay labadoodi sidoodaa loo dhaafaya laakiin waxaa dheeraade wanfataxataa waa la kordhigayaa awalkii hore waa reebnaayeen saruu iyadoo ah yaa taau taaniith la xariirsatay saruwat ayadoo radiya a ah, waaba iska kor dhigneed radiyat wax iskama bedelin radiya ficil maadi mabniy cala alfatxi wata calaama taaniih faacilki damiir mustatir hiya baa loo soo qadara ama radiyat hindun faacilki waaba ka wa in kaanat ilaamu alifan hadday tahay alif xudifat muطlaqa fi thulaathi wagayrihi hada muriix waay waxaa lagu leeyahay ficilka hadduu aakhirkiisa alif yaalo ou muctal bilif ou noqdo oo taa u taaniith ay la xariirsata alifka waa la goyna leesh basiit liannahu taa u taaniith waa saakina alifkiina waa saakin walaa yajuusu iltiqaau saakinayn khalaas marka dacad aada leedahay wasamad wa acdad wastadcad awalkii hore daacaat ala dhihi lahay dacaa buu ahay marka waa la gooyey ficilka markii la icraabaya marka aliftaas maqana lagu icraaba dacaa ficil maadi dacat ficil maadi mabniun calى fatxati muqadara calى alif اlmaxduufati liiltiqaaءi saakinayn manaca min duhuriha tacaduru yaa laleeyahay marka ficilkii naaqiska ahay oo maxaan ku iraahdaa maadiga ahay waa kasoo baxnay inta waxaan ka gelaynaa xukmu mudaaricihi cinda alitisaali bاdamaa'iri mudaarica shay kasta kan ka horeya haddaad fahamtid inta kale way kuu sahlalaanayaan ayib marka waxaad ogaataa mudaaric horta damiir mutaxarig oo nuun niswa aan ahayn oo la xiriirsanaa ma jirto walidaalika todobadii kale waa kaa dhacday idaa usnida almudaaricu ilaa nuuni niswa fa in kaanat laamuhu waawan aw yaaan salimat ficilkii oo naaqiska ahay muctalaam bilwaawi awliyaa buu noqday waxaana la xariirsata nuun niswa sideeday ku baaqi noqonayaan taquulu anniswatu yadcuuna wayagzuuna wayarmiina wayucطiina wayastadciina ficilka thulaathi ha noqdo rubaaci ha noqdo khumaasi ha noqdo sidiisaa loo baaqi yeelaya hadda fiiri ayadoo yagzuu ficilka u ahay nuun niswa laxariir yagzuuna yadcuuna ilaa an yacfuuna marka ecraabta unbaa tanoo kale ardada oo oo aan eh, mubtadi'iinta ah way ku dhacaan markii la yidhaahdo acrib anniswatu yadcuuna waxaa laga yaaba aniswatu ficil inuu mubtada inuu yihahdo yadcuuna ficil mudaaric marfuuc bithubuuti nuun khata alaleeyahay ficilkan yadcuuna ficlu mudaaric mabniyun cala sukuun litisaali binuun niswa niswa faacil waljumlatu min alficli walfaacil yadcuuna fi maxali rafcin khabaru lilmubtada ay sax ku tahay marka ficilkan io waxaa isku ag jamcu waxaa kala bixinaya jumlada awalkeeda haddii tira arijaalu yadcuuna iyo aniswatu yadcuuna craabti waa kala dubanta arijaalu yadcuuna hadaa tiraahda yadcuuna ficil mudaaric marfuuc bihubuuti nuun walwaaw faacilay noqonaysa haddii aniswatu yadcuuna la yihahda nuuntaa noqonaysa ficilkan wax kama maqno waxaan umalaynaa inay waadix noqotay marka wayaqzuuna wayarmiina wayucطiina wayastadciina kuli niswadii waaye ficilkina waa wada mabni liannahu nuun niswa ficilka mudaaricdii la xariir waa ka marka nuunu niswa ficilkii u la xiriirtay aakhirkeedana waa u yaeed wa in kaanad laamuhu alifan ficilki muctalan bilaami muctala laami bilalif ou noqday muctala laam bilalif qulibat alifti yaana loo geliya muطlaqan fi thulaathi wagayrihi asna muriix waa waxaad leedahay naxw anniswatu yardayna wa yakshayna fiiri markan anniswatu yardayna yardaa ay ahayd ninkii keligiisa ahay alifaa u dambeey yakhshaa yatazakaa alifaa u dambeey marka nuuni nis waa lala xariiriyey yardaa alifteedi ya u bedel yardayna yakhshaa alifteedi alif ubedel ya u bedel eh, yakshayna yatasakayna ayib marka nuuni nis waa noo dhamaatay wa isnaaduhu ilaa alifi اlithnayni ka isnaadihi ilaa nuuni niswa fi jamiici ayb ficilkii oo mudaaric ahay oo naaqiska ahay hadduu muctal noqdo naaqis waaba muctal sidiisaba haddii nuu alif ithnain loo tiiriyo sidii wuxuu lamid yahay nuunu niswa oo waaw iyo hadduu ku jirayn waa nabadgelay alif haday ay ku jiran tahayne ou ku jiran yahayne alif yaa loo bedelaa ilaa ana maa qabla alif اithnain maftuuxou noqonaya naxw almuxamadaani yadcuwaani fiir yadcuu asoo ahay yaa alifu tathniya lagala xariiriyey yadcuwaani waawdi unbaa la kordhigay meeshii oo niswada waawda la reebay yadcuuna lalahay asiga yadcuwaani wyrmiyaani wystadciyaani wycطiyaani bkhilaafi ma qabla nuun الniswa fainahu saakinu kama taqadama waadix wa ayb wa idaa usnida almudaaricu mudaaric haddii loo tiiriyo oo min alficli annaaqisi ilaa waaw iljamaaca yaa loo tiiriye asagoo waaw loo tiiriye maadi waa soo dhaafnay xudifat laamuhu muطlaqan ficilkii muctala laamka ahay ama alif ha ku jiranaado ama waaw ha ku jiranaado ama ya ha ku jiranaado haddii waaw alwaaw ljamci mudkir saalim hadday u noqoto faacil laamtii jiraneed waa la goyna markaasaa waxaa kaa dhinaana keli ah haddii ficilka ou alif ku jiranayne maa qabla alwaaw fatxa lagu baaqiyeela hadduu waaw iya ku jiranayne waa la godaa maa qabla alwaaw jamcu mudkar saalim aliftiina waa xuruuf cilna waa la wada jaray tii maadigay u dhowdahay wa idaa usnida almudaaricu min alficli الnaaqis ilaa waaw اljamaca xudifat laamuhu mطlaqa waawan kaanat ow ya-an alifan saddexdoodii waa la goynaa wa baqiya maa qabla alif maxduufa maftuuxan haddii waxa laga goy ficilka aakhirkiisa alif ou yahay maa qabligeeda maftuuxa uu noqonaa lidalaalati calaa ana almaxduufa alif naxw eesh yardawna wa yakhshawna wa yatanaajawna fiiri hadda yardaa yakhshaa yatanaaja alifa u dambe waawdiyaa faacil looga dhigay alifti waa la gooye waawdi marka alifti wixii ka horeeyey waa la kordhigay iyadoo loola dan leeyahy aliftii la goy in la tusi sida hadda aan soo sharaxnay wa madmuuma maa qabla alyaai walwaawi waxa weeyaan haddii ficilkii muctalan ou noqdo bilyaai walwaawi oo waaw ljamci lmudakari saalimna loogaga dhigo faacil waawdi iyo adi waa la goynaa ayib waaw ljamci markii la keenane ficilkii intiisa ka hartay midkii ugu dambeeyana waa la godaya yadcuuna wa waxa weeyaan iyadoo waaw ku jiran wa yarmuuna wa yunaaduuna iyadoo ya ku jiran yarmii bay ka timid wayunaaduuna wayastadcuunana waxa weeyaan isagooba kasii badan thulaathi marka fiiri yadcuu ou ficilka iska ahay waaw ljamaaca yaa faaci looga dhig yadcuu yadcuuna laba waaw iyo nuuna islaamteed markaasaa layihi waawgii ficilka ugu dambeeyey hala gooyo kan faacilka ee lama goy kara isim waaye markaasaa la yidhi waawdi haddii la gooyo maa qabligiisa maxaa la samaynaa caynti waa godnaanaysaa lianna godaantan laba hadafay isku keenay liannahaa tulabii xaajat alwaaw jamci mudakar saalim waa mid mida kale anaha tadulu calى اlwaawi اmaxduufa labadaasba waa isku haysa yadcuuna wa yakzuuna lakin yarmuuna waxa weeyaan eh, alyaa اmaxduuf wax tusinaya ma laha laakiin waawda kasradeeda damadeeday tusinaysaa inay meeshaas ay ka faa'ido qabto ayib wa idaa usnida ficilka haddii loo tiiriyo ila almuanathati almukhaataba ilaa yaai almuanath almukhaataba haddii loo tiiriyo xudifat laamuhu ayda muطlaqan yaau lmuanath almukhaataba iyo waaw ljamci labadaas waa isku mid ficilka aakhirkooda loo goyna wa yabqى maa qabla alalifi maftuuxan w maa qabla alyaai wاlwaawi اlmaxduufayni madmuuman bas nafs amasala la la maksuurayni dheh ma qabla alwaawi walyaai maksuurayni liajli lyaa waxaad leedahay naxw takshayna wa tardayna ficilkan takhshaa i tardaa buu ahay yaa lmuanath almukhaaabaa lala xariiriyey markaasaa layidhi asalkiisa waxay ahayd takhshayiina inay noqoto waxaa weye tacliilaad badanaa la geli waxay isugu soo dhamaatay takhshayna marka fiiri yadina waa faacil ما qabligeedana waa kordhigan tahay lidalaalati calى ana almaxduufa alif tardayna iyo takshayna w maksuura maa qabla اlyaai fiima ida kaana alficlu muctala bilwaaw aw lyaa ficilka hadduu waaw iyo ya ku jiran yahay faacilkana uu yaa lmuanasa mukhaaطaba ay noqoto maa qabligeeda waa la hoos dhigayaa naxwu eesh tarmiina wa tagziina wa tucطiina wa tastardiina hulaathi ha noqdo rubaaci ha noqdo khumaasi ha noqdo hadda fiiri tarmiina a layiri ficilkii tarmii asou ahaay baa ya faacil looga dhigay laba ya a kulantay tiyi oo ficilka u dambeysa waa la gooy horta markii la gooyey ficilkii aakhirkiisa kasra la saaray limunaasabati lyaa wa takziina sidaas oo kale takzuu bay ahayd takzuu ayadoo ah yaa waxaa weeyaan waawdii waa la gooyey oo ficilka ugu dambeysay eh, waana la kasri maa qabla eh, yadi takziina ala leeyahay lanno waxaa adkaanaysa takzuu haddii la yidhaahdo damaha la saara ee ficilkan lidalaalati calى ana almaxduufa waaw awgeed hadii la yidhaahdo yasi loogu dhawaaqa adkaanaysa takhzuuna ay noqona waa adkaanay takhziina saasaa la iska yiri ayib malxuuda wاlamru min alficli الnaaqisi kalmudaarici اlmajzuumi tquulu ugzu warmi wasca wagzuwa warmiya wascaya wagzuwa warmuu wascaw warmow wascaw ayb wاlamru min alficli wاlamru min alficli naaqisi ficil naaqis haddii amar laga keeni tago kalmudaarici اlmajzuum mudaaricin hadda kasoo hadalnay lam lee geli lam markaad gelisid amarkiis aad ku ogaatid lamtaasna gooy xarfulmudaaracana gooy inta kale amaraaba kuu soo baxayab hadda fiiri ficilkan ugzu a mudaariciisa horta keen yakzuu lam keen lam yaqzu ou noqday khalaas lamti gooy xarfulmudaaracana gooy maxaa kuu haray markaan ficilkii laguma dhawaaqi kara keynka waa reeban yahay hamsatulwasl uu keen ukhzu warmi wasca waqzuwa warmiya wascayaa yaa laleeyahay ayib waqzuwa warmiya waxa weeyaan haddii amarkii ou noqdo alif ulithnain waqzu warmu wascow haddii la yidhaahdane waa ficilkiio muctal bilwaaw tan horo waqzu tanna warmuu waa isagoo ya ku jiran wascowna asoo alif ku jiran waay faacilkana u eh, yahay waaw ljamci ou yahay marka waxa weeyaan damada loo baaqiyeela ilaa ida kaana aakhiru lficli alifan wascow maa qablihi waa kordhignaanaya marka tafsiil ahaan sidaas waaye waxaa laga yaabaa haddii mudakerada aan ku celino inan eh, aan keenno nuuna niswo inkastoo ay tahay tawdiix lwaadix oo ficilkii amar iswartiisi oo lagu celcelinayo ficilkii amar lagu celcelinayo inay noqotaa dhici karto waxay noqonayaa intii tafaasiil aan soo sheegnay in lagu celceliyo wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin